على رsuuل اللaه ثuma أmا baعd waa suuraة الbaqرة aayadda saddex-iyo toban qaala الlahu taعaalى ilaahay baa wuxu uhi وإidaa qiila lahum marka lagu idhaahdo gaalada ama munaafiqiinta marka lagu idhaahdo aaminuu rumeeye qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waanu rumaynay waidaa laqu ladiina cafa waidaa laqu ladiina markay kuwii la kulmaan waidaa qiila lahum marka lagu idhaahdo munaafiqiinta aaminuu rumeeye kamaa aamana annaas sida asxaabtu u oo kale qaaluu waxay odhanayaan munaafiqiintu anuminu miyaan u rumaynaynaa kamaa aamana sufahaa siday u rumeeyeen dadka caqliga gaabani oo kale asxaabtay ku sheegayaan kuwa caqliga gaaban alaa buu ilaahay yidhi hooya inahum iyagu munaafiqiintu humu sufahaa waa kuwa caqli gaaban iyagunba ah kuwa caqli gaaban walaakin laa yaclamuuna ma garanayaan waidaa laqu ladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyey markay la kulmaanna qaaluu waxay odhanayaan munaafiqiintu aamanaa ilaahay baanu rumaynay odhanaya oo iska shahaadanayaan waidaa dakaluu waidaa khalow markay la gooni noqdaan ilaa shayaadiini munaafiqiintooda waaweyn markay isku gooni noqdaanna qaaluu waxay odhanayaan innaa macaku annagu idinka ayaanu idin wehelinaynaa oonu idinla jirnaa oo munaafiqnimada idinla qabnaa innamaa naxnu mustahzi'uun waanu ku dheeldheelaynay gaalada sidaasay eh, muminiinta waanu ku dheeldheelaynay bay leeyiin munaafiqiintii halkan ilaahay kaga warramay subxaana wa tacaala iyo yihiin dad beenaalayaala munaafiqu run ma leh waayo nifaaqa laftiisa ka soo horjeeda runta marka asxaabtu way waanin jireen siduu rasuulkuba u waaninaya sala allahu calayhi wasalam waanadu waxay ahayd ilaahay rumeeya oo imaan saxa rumeeya marka qowlkaa muhiim ee qaa'ilku muhiim ah qowlkan qiimaha badan baa munaafiqiinta loo geysanayay aayadduna waxay daliil u tahay noo caddaynaysaa mar walba kelmadda xaqu inay jirto oo dadka xaqa loogu baaqo oo gaal iyo munaafiq midnaba aan looga habranin waayo waa amaana marka asxaabtu iyaga oo munaafiqiinta waaninaya saasay ku odhan jireen aaminuu kama aamana annaas ka iimaan innaas dadku say u rumeeyeen asxaabtu say u rumeeyeen oo kale marka iimaankii isku mid maaha iimaanu saxaaba ridwaan ullaahi ilaahay baa taskiyeeyey ama ammaanay asxaabta iimaankooda fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow hadday u rumeeyaan sidaa idinku u rumaysteen oo kale way hanuuneen waanadaa way diideenoo waxay idhahdeen sida sufahada annagu u mayno sufahadu waxay ula jeedaan camaar bilaal khabaab suhayb asxaabtii waaweynaa imaanku qanjaha joogay ee iyo xadiidba ay ammaaneen kuwaasay sufaha tilmaameen marka gaalku waa akbar safiih waman yarqabu can millati ibraahiima ilaa man safiha nafsa diintii nebi ibraahim waxaa nacaya buu qofka safiiha marka safahada iyo gaabnaantu gaalnimaday ku jirtaa gaalkiina qofka muminkaa buu safiih ku sheegayaa isla markaa waxaad ka fahamtay beenta waxa u weheliyaa inay yihiin kuwo isla weyn ama waxaanay hayn isu haysta waxaa kaloo ilaahay uu ku sifeeyey jahli walaakin laa yaclamuun ma garanayaan cilmi ma leh dee cilmigu waa laba qaybood oo cilmiga aan ilaahay ku barayn een aakhiro ku barayn een xaqiiqadaada ku barayn cilmi lama idhaah waa cilmiga maadiga adduunyada gaalada ilaahay uu qiro wuxuuhi yaclamuuna ظaahiran min alxayaati dunya muuqaalka adduunyada waxbay ka yaqaanaan oo innaga arkayno cid cir iyo dhulba waxbay u dhaqaajiyeen wahum can ilaakhirati hum ghaafiluun laakiin cilmigii aakhire lagu baranayay ee ilaahay ku baraya ma yaqaanaana waa waxyigan walaakin laa yaclamuun markay la kulmaan haddaba waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamana waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu innaa macakum qaybtaa dambena waxay tilmaamaysaa inay yihiin kuwo laba shakhsiyadood leh qofka muminka hal shakhsiyad buu leeyahy meel loogu soo hagaagaa buu leeyahy fi saraa'i wadaraa wakhtiga dhibkiiyo dheeftaba farxadda iyo naxdintaba meel baa loogu soo hagaagaa laakiin munaafiqu meel loogu soo hagaaga ma leh maalin walbaa awrkiisuu ku kacsanayaa ama wixii maslaxadiisa ah ayuu isleeyahy dhinacaanu dhaqaaj kiyaa shahatay wuu la shahatay kii gaalooba wuu la gaaloobay waa waxa siyaasadda casriga loo yaqaano mabda joogtaa ma laha bay dhaha siyaasaddu ee maslaxad joogtaa bay leedahay waa nifaaq qofku haddaanu mabda joogtaa lahayn dee muslim maaha waxa aayadda ilaahay uu ku caddeeyey kolkay mu'miniinta la joogaan waa mu'min baanu nahay waa shahaadanay gaalada kolkay la joogtaan gaalaanu nahay bay leeyihiin markay la joogaan kaasina waa waa jariimad waa dembi kalay galeen macnaha qofka waxaa la doonaya inuu ka mid noqdo min asxaabi اlmabaadi laa min asxaabi اlmasaalix qofka muuminkiihi waa saaxibu lmabda mabda buu leeyahy kaasuu ku dhimanayaa ku noolyahy walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun kaas islaamnimadaasuu ku noolyahay waana ku dhimanaya kan kalena waxa weeyaan maxaan wax ku helaa xaggee wax laga cunayaa xaggee kursi laga helayaa xaggee magac laga helayaa saasuu socdaa ayaddu waxay caddaysay dadka qaarkood oo insiga ka mid ah isagoo ifka jooga in shaydaan lagu lagu sheegi karo waidaa khalow ilaa shayaaiin shaydaan waxaa la yidhaahdaa almarada ah. qofka maaridkae madaxa adag jiniya insiba ayaa la yidhaahdaa shaydaan marka insiga qayb ka midabaa ah dadka mufsidiinta ee dhulbiiskee gaalada waa shayaaiin bale waa shayطana fulaan wuu sharbata wuu madaxadka adag xaqii buu diiday شhayaaطiin اlinsi wاljini yuuxii bacduhum ilىa bacضi zukrufa اlqowli guruura suuraة اlancaam jin iyo insi baa shayaadiintoodii isu waaxyoonaysa wax kastoo madax adkaadaana waa sidaa nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu uhi alkalb اlأswad shayطaan ayga midoobay isagaaba shayطaana waa wax baasoo madax adagoo laga naxoo dhib badan inaa inaa inamaa naxnu mustahziuun gaaladiinaanu la jirnaa laakiin muslimka waxaanu ula ashahaadanay waanu ku dheeldheelayn dheeldheel bay naga ahayde dhab nagamay ahayn inay moodaan inaanu la jirno oo isku kaala isku kaaya haleeyaan oy waxna siiyaan ujeeddadu intaasay ahayd allaahu yastahziu bihim ilaahay baa ku dheeldheelaya wayamuduhum wuxuu u kordhinayaa fii duqyaanihim baadidooda yacmahuuna iyaga ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye ishtaraw dalaala baadi bay ku iibsadeen bilhudaa hanuun famaa rabixat tijaaratuhum baac mushtarigoodaasi ama ganacsigoodaasi muu ribxin macnaa ma faa'idin wamaa kaanuu muhtadiin manay hanuunin istihzaagoodu mid bilaa macnaa waa mid eh, xadguduba waa mid xaqdarro ah istihzaaga ilaahayna waa mid xaq marka صifaadka aayaadka ku soo aroora ama axaadiida rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam iyo qur mar hadduu ilaahay isu sugay waa in loo daayo laba qaybood baanay u qaybsan yihiinoo sifaal sidoodaba kamaalu leh oo mar walba aan wax nuqsaana lahayn sida alraxmaan alraxiim alkafuur sidoodaase ilaahay magac iyo sifo ugu yihi ifa sifaadka qaarkoodna qaydka marka dabar loo sameeyo ee wax lagu qaydo ama wax loo idaafeeyo ayay leeyihiin ammaanta waana siduu qur-aanku u isticmaalo iyagoo qaydan ama dabran buu isticmaalaa haddii laakiin gooni loo saaro dhaliil bay yeelanayaan taasina sax ma aha oo dee siduu qur-aanku u daayin waa in loo daaya almakru wاlkhidaacu wاlkaydu wاlاstihzaa waa ereyadaas weeye innahum yakiiduuna kaydan waakiidu kaydan sida halkan oo kale allahu yastahziu bihi wayamkuruuna wayamkuru اllah marka sidoodaa loo daynaya laakiin qeydkaasaa la socda oo lama odhanayo allahu mustahziun wa mukhaadicun wa maakirun ereygiio saa u aan dabranayn lama isticmaalayo laakiin waxaa loo isticmaalayaa khaadicuhum mustahziuhum wa yakiiduhum saasaa loo isticmaalaya idaafadaas iyaday la socoto idan markaa ammaan wey marka istihzaaga ilaahay ama hadduu ku dheeldheele waxa weeye mid ay leeyihin oo aan koodii xaqirna ahayn ka ilaahay macnaha wuxuu kugu adkaan doonaa ereyga ama dadka qaarkoodoo shabaha ugu adkaadaa sifadan ilaahay bay u qaadanayaan sifadii makhluuqa inay la midta markaa dee wuu kugu adkaanaya laakiin markaad aaminsan tahay ad u qabto wuxuu ilaahay isku sifeeyey inaanu la mid ahayn waxa makhluuqa ee uu ka duwan yahay oo isaga u qalmo dee kugu dhib badan mayso laysa ka mili shayun wahuwa samiicu lbasiir sida samci iyo basar uu isugu sugay uu inagaga duwan yahay sidaasunbay istihsahooda iyo istihsaha ilaahayna u kala duwan marka waxbad jiijiidi mayna duwina mayna allaahu yastahziu bihim ilaahay baa ku dheeldheelaya mid iyaga u qalma tusaala ibnu cabaas baa bixinaya radia allaahu canhu allaahu bihim buu leeyahy ilaahay ku dheeldheelaya waa xabru lumma caalimkii ummadda mufasiru lqur'aan saasuu ku fasiraya marka uu sii fasiraa wuxuu idhi aakhiro maalan marka nimankaasi ay yimaadaan munaafiqiinta ee muuminiintu ay jannada galaan albaabadii jannadaa loo furaya way sii guclaynayaanoo way ordayaana markay albaabka marayaan qam ayaa laga xidhaya waa istihzaagii weeye way lu go-eeno halkaasi adhaxda kaga jabeen suurat lxadiid haddaad akhrido waxa ay tilmaamaysa suuradda aayaad ku sugan ay xusayaan dadkii muuminiinta ayoo socda oo iftiinkii iyo nuurkoodii wata yowma tara almu'miniina wاlmu'minaat yascىa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim bushraakum اlyowma jannaat munaafiqiintii markaa adduunkii hebeladan yaqaanee la saaxiibka aha ee tolka ahaayeen ayaa is odhanaya bal dadkan siraatay ee sii iftiimaya idinkuna dabagala way daba dhiganayaan kolkaasaa ilaahay uhi faduriba baynahum bisuur lahu baabun baatinuhu fiihi araxma wa daahiruhu min qibalihi alcadaab yunaaduunahum alam nakun macakum waar dee sawtaynu tolka ahay inaynu wada joognay maxaa laydhka nooga bakhtiisana albaabka nalagu gudba markaasaa maxaa la leeyahay qaaluu balaa walaakinakum fatantum anfusakum watarabastum wartabtum wagaratkum اlamaani ilaa aakhir ilaayaat marka iyagoo soo bidhaansanaya oo leh nuurkaa wax idinka qaadanana suga ayaa lagu xidhayaa waa istihzaagay ka midta tusaalayaal badan baa jira marka ilaahay markii ay xumaanta doorteen buu xumaantoodii usoo kor u sii badiyey duqyaankoodii waa yamuduhum fii duqyaanihim yacmahuun hunaaka farqu bayna alcamaa wاlcama camah waa wareerka dawakhaadda uu qofku dawaku jaha yeelan waayo alcama waa indhala-aanta indhala-aanta wey si kale haddii loo dhigo indhala-aanta qalbiga ayaa la idhaahdaa alcamah yacmahuun waa sida halkan oo kale indhala-aanta indhahani ay wax kaa noqdaanna yusama alcama oo ism maqsuur ahoo alifkaasi uu ku taagan yahay idan markaa nimankani qalbigay ka indhalaayihiin munaafiq qalbiguu ka indhalaayahay marka qofka qalbiga ka indhala wareer baa ku dhaca jiha ma laha sida qofka indhahan beelaaba uu u dawaqu dhan u socdo u garan waayo marka hamoodin yacmahuuna ha ku fasirin way indhalaayihin laakiin waxaad ku fasiraysaa way wareersan yihiin iyadoo indhala'aantii qalbigaba kollayba ay ta waxaa aayadda ku xigtaana ay tilmaantay ulaaئika aladiina اshtarوا الضalaalةa bاlhudaa famaa rabixat tijaarathum wamaa kaanuu muhtadiin waxay usaysaa aayaddaasina in ifkan dadku intay joogaan kollay ganacsi ku jiraan qofku waxna wuu iibinayaa oo wuu sii bixinayaa waxna wuu soo qaadanayaa dadkii baa kala duwanoo kuu ilaahay hanuuniyey wuxuu iibinayaa wax qaaliya wax ka sii qaalisanna wuu soo qaadanaya naftiisuu iibinayaa maalkiisuu iibinayaa wakhtigiisuu iibinayaa cilmigiisuu iibinayaa ilaahii siiyey buu ka iibanaya ayuu ka iibinayaa wax ka qaalisanoo dembi dhaaf iyo jannaana wuu ku soo qaadanaya iyo hanuuna ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum اljanna yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calىa tijaaratin tunjiikum min cadaabi aliim aayaadka si akhri suuratu saf kan kale laakiin iimaan laawaha iibkiisu waa maxay hanuunkiibuu ka baxay oo hallowbuu soo qaatay oo iimaankiibuu ka tegey oo gaalnimuu qaatay oo akhlaaq xumuu qaatay waa kaa ilaahay tilmaamay ulaaئika aladiina اshtarوا الضalaalaa bاlhuda badu waa tarkiya اshtarw bimacnaa اstabdaluu الضalaalة bاlhudaa bitarki اlhudaa hanuunkiina halkaasay ku tuureen baadina way iibinaya wax allo waxaa adduunyada maanta lala guclaynaya ee dowlada la guclaynaya ee hay-ada la guclaynaya ee uu gaalwado waa intaasun alaabtan xun iga iibso alaabta qaaligaa tuura ilaahay ka taga oo rasuul ka taga oo diintiisa tuura oo dhaqan xumada iyo qaawanaanta iyo akhlaaq xumada qaata wax allo waxa macaan baa lagu sali ayaa lagu salliday diidaya waxa xunna way bedel qaadanayaan maxaa natiijadii noqotay famaa rabixa tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin waa khasaare iyo iyo hallow marka dib u eegto toban tilmaamood bay aayadaha aynu soo dhaafno munaafiqiinta u sheegeen oo ilaahay uu ku sifeeyey tobankaasoo la inoogu sheegaya inaynu ka firdhanaynu ka fogaano waa alkadib beenti alkhidaac khiyaamo alifsaad dhulbiisnimo alcujub isqancin iyo isla weynaan aldalaal waa hallow iyo baadi cadamu qabuuli اlmawcida iyagoon waanada aqbalin atadabdub atadabdub iyagoo gaal iyo islaam u dhexeeyo kolba dhan u cararaya alistihzaa iyagoo ku dheeldheelaya xaqa iyo ehelkiisa asafah caqli gaabnaan tobankaasaa ilaahay ku tilmaamay natiijaday dhexleenna waa maxay alkhasaaraةu wاldalaalu wاlxiiraةu wاlkhawf khasaare ay ku khasaareen wixii ay ganacsiga galeen iyo baadi iyo wareer iyo cabsi halka waynu aragnay khasaaraha dee aayaddan u dambeysaa sheegtay halowgana aayaddan u dambeysiye aayadda horeba way sheegtay fii duqyaanihim yacmahuun wamaa kaanuu muhtadiin waa halowgi xayrad iyo wareerkan iyo xayraannimadana waxaa sheegayaa maaluhum ka maali اladii stawqada naara khawfki iyo cabsidana waxaa sheegaya tusaalaha kusii xiga aw ka sayibin min aلsamaa markaa afartaa natiijo ama afartaa jawaabood bay heleen markay toban tallaabo xun qaadeen marka dadow iska ilaaliya cudurrada noocaasa adhaxjabkaa iyo aakhira seeggaa iyo alla seeggaasaa lagala kulmaa iska ilaaliya waa digniin buu qur-aanku marka halkaa waxaa kaaga muuday inay mudan tahay cudurkaa in la iska ilaaliyo la idhaahdo nifaaqa in waajib ah tusaalo haddaba ilaahay bixiyo wuxu uhi maaluhum munaafiqiinta tilmaantoodu ka maali ladii qofkii oo kale weeye ama jamicii oo kale ama kooxdii oo kale alladii kooxdaasoo istawqada naara dab shiday falamaa adaa'at maa xawlahu markii uu dabkii iftiimiyey maa xawlahu jamacaa wixii hareerihiisa ahaa dahaba allaahu binuurihim ilaahay iftiinkiibuu ka qaaday iftiinkoodiibuu ka qaaday nuurkoodii wa tarakahum wuxuu kaga tegay fii dulumaatin madowyaal gudcuryaal laa yubsiruuna iyagoon waxba arkayn summun waa niman afla summun waa niman dhegala bukmun way afla'an yihiin cumyun way indhala'an yihiin fahum laa yarjicuun ma soo noqonayaan iyagu marka waxa weeyaan qof aan dhegano xaqa u lahayn kuna dhawaaqi karayn arkina karayn natiijadiisu waxay noqotay inaanu soo noqonayno rajo lahayn marka laba tusaale ayaa ilaahay halkanuu ku bixinayaa munaafiqiintu ay leeyihiinoo labadaba aad ku shabihi karto ama kolba mid aad ku shabihi karto ama iyaga kooxahooda aad odhan karto kooxdaasina tusaalahaasay leeyihin kooxdaasina tusaalahaasay leeyihin maalkan soo horeeyaa waxa weeye munaafiqu wuxuu la mid yahaybaa ilaaha dad meel fadhiistoo dab shitoo markuu hareerahoodii u iftiimiye ay ku mafsuudeen habeenkii ayuunbuu dam ilaahay ka baktiyey fii ulumaatin laa yubsiruun marka waxaad ka soo qaada adigoo meel qarfaa jooga roobna jiro daruurana cirka ku shaqlan iftiinkana u baahan oo iftiinkii uu ku baxayo dam meesha ay tiraahdo saddex gudcur baa samaysamaya gudcurkii habeennimada ama madowgii habeennimada iyo madowgii daruuraha iyo madowgii uu lahaa kumadoobeynta lagu madoobeeyey haddaba waad qofku de hadduu baadiyo joogay u garan karay haddii imika aad madow iska dhex joogta markaaga hore oo iftiin iyo dab aanad arag wuxuunbaa ku yar bidhiiqaya wuxuunbaad yaro bidhaaminaysaa in yaroo madmadoo waad arki karaysaa iftiinna yaryar waad luudi karaysa laakiin haddii iyadoo iftiin weyne kuu baxaya dam lagaaga dhigo fartaadan ma arkaysa suurat waxaad ka akhridaa nuur hadduu gacantiisa fidiyo qofku ma ah, arkaya xataa saddexdaasaa kulmo waa kaa ilaha yihi fii ظulumaatin laa marka munaafiqiina waa saas oo kale waxa weeye markii hore wuu ashahaatay dee iftiin baa u baxay iftiinkaa isagoo haysta ayuu gaaloobay meeshiibaa ku madoobaatay marka gaalnimaduna madowgaasay leedahay iimaankuna iftiinkaasuu leeyahay farqigaasaa udhexeeya waa tusaale cajiiba ah, haddii aad usii fiirsato farqibaa udhaxeeya hunaaka farqu bayna nuuri wadiyaa nuurka labada eree carabiga iyo diyaaga diyaagu waxa weeye iftiinka aadka u badan nuurkuna waxa weeye mid yar iyo mid weynba uu yeeshaa marka ilaahay xag hore wuxuu soo yidhi falamaa adaa'at haddana wuxuu ihi dahaba allaahu binuurihim muu odhanin dahaba allaahu bidaw'ihim hadduu odhan lahaa daw-oodii buu la tegay iftiinkii waxaa suuragal noqon lahaa iftiinkii badnaa baa lagala tegay laakiin in nuura baa u hadhay marka laakiin halkan macnuhu uu yahay nuurkiibuu ilaahay ka qaaday waxbaba uma hadhin weeye meeshu way madowda waayo daw ka badnaa nuurka waa laiifo jirta wey laiifada labaad ama faa'iidada kale waxa weeye nuur iyo naar baa jira markii hore istawqada naaran bah dahab allaahu binaarihim muu odhanin markii dambena ee muxuu yidhi binuurihim farqiga jiraa waxa weeye naartu nuurna way leedahay kulaylna way leedahay markii hore dab shiteen dabkaasi iftiinna wuu lahaa kulaylna wuu lahaa marka kulaylkii waa loo reebo iftiinkii unbaa laga qaada macnaha uu tusinaya dahaballaahu binaarihim aanuu odhanina binuurihim yidhi naartu faa'iidaday lahayd oo nuurkaabaa laga qaaday laakiin kulaylkay lahayd waa loo reebay arinta mulaaxadada kale waxa weeye ama arinta kale aynu fiirinaynaa nuur iyo ulumaad qur-aanku markuu xaq iyo imaanka ka warramaya wuxuu idhaahdaa maxay nuur gaalnimada markuu ka warramayana dulumaad sidaasayto xaq waa mid keliya faraaramo leh manafilqana dadka xaq doonayaana way midaysanyiin waxa la idhaahdo baadiduna waa ku nooc ayay ka dhigantay gaalnimadu waa imise nooc arintaa kalena way ku jirtaa sababta nuurkana mid qura looga dhigay dulumaadkana wax fara badan looga dhigay wa haadaa maa aquuluhu waastaqfir اllah wallahu subxaanahu wa tacaala aclam alxamdu lilaah wahanaau lilaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi waasxaabihi waman waalaah allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaahu min alaqwaali walafcaali walaara ama bacd waa suurat lbaqara iyo aayadihii munaafiqiinta ka warramayey aayadda sagaal iyo toban qaala allahu tacaala aw ka sayibin maaluhum tusaalahoodu waxa uu ka dhigaya munaafiqiinta ka maali ladii tusaalihii oo kale kii oo kale la midii waynu soo aragnay aw ka sayibin ama roob oo kale manaa ka aaabi sayibin mudaaf baa loo soo qadaraya ka aaabi sayibin waxaad munaafiqiinta u egeysiin kartaad ku shabihi kartaa qolo roobu da'ayo min asamaai xagga koruu roob ka soo da'aya fiihi ulumaatu wa racdu wa barqu roobku waxa ku dhex jiruu wataa gudcuryaal iyo racdi ah maxay onkod iyo barqi hilaaca yajcaluuna asaabicahum farahooda waxay gelinayaan oo looga jeedo xubnaha waxay gelinayaan dadkaa roobku u da-ayaa fii aadaanihim dhegahooday u gelinayaan min asawaaciqi danabka ama hanqarhka dhacaya daraaddii giridaahaya kaa daraaddii bay faraha dhegaha u gelinayaan xadar almowt iyagoo kaba cabsanaya dhimasho oo isleey narnu bahal danabkaasi idin dilaa wallaahu muxiidun ilaahay wuu koobay alkaafiriina gaala bilkaafiriina gaalada wallaahu muxiidun bilkaafiriin gaalada ilaahay dhan walba wuu ka maray hadday u haystaan iyagu inay idin koobeen isagaa koobay yakaadu lbarqu hilaacan walalacdahaya yakaadu wuxuu u dhowaanayaa hilaacaas albarqu yakhطafu absaarahum inuu indhahoodan dhufto u qaadaba kulamaa adaaa lahum mar kasta oo hilaacaasi dhulka uu iftiimiyo mashow fiihi dhexdiisay soconayaanoo way tallaabsanayaan waidaa adlama calayhim markuu ku madoobaado ee uu hilaacaasi dhaafo qaamu way istaagayaan ilaa meel u dhaqaaqaan ma jirto walow shaaa allaahu hadduu ilaahay doonayo ladahaba wuxuu la tegi lahaa uu ka qaadi lahaa bisamcihim maqalkoodana caadiga ah wa absaarihim iyo araggooda aragyaashooda ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba isaga ayaa kara oo aan waxba ku adkaanaynin rabbi subxaanahu wa tacaala tusaalaha hore waynu soo aragnay kanna waa tusaalihii labaad marka ereygaas aw ah culimadu waxay dhaha waa maanicat alkholow laa maanicat اljamci oo macnihiisu yahay ereygu wuxu diidayaa un inay labada tusaaleba meesha ka wada baxaan laakiin ma diidayo inaad labada tusaaleba wada siisa munaafiqiinta labada tusaale waad wada siin kartaa waaad tiaa waxaad odhan kartaa munaafiqiintu tusaalahana way leeyihin hore tusaalahana way leeyihin oo labada tusaaleba ay ka horena uu bixinayo wareer kan dambena uu bixinayo cabsi labadaa tusaaleba way leeyihin labada tusaaleun baan ka wada bixi karayn meesha maanicatu اljamci maahe waa maanicatu اlkhuluwi meeshii baanay ka wada bixi karayn labadaa tusaale waxaa markaas mudan inaynu wax ka xusno tusaalayaasha qur-aanka dhexdiisa qur-aanku tusaalayaal badan buu bixiyaa axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi iyaguna tusaale ayay dadka siiyaan markaa tusaaluhu faa'iidooyin badan buu leeyahy faa'iidooyinkaa waxaa ka mida wacdi markuu ilaahay dadka wacdiyayo tusaalu siiyaa waxaa ka mida alxafu wazajru dadka marka wax lagu dhiirinayo ama wax loo diidayo tusaalaa la siiyaa waxaa ka mid ah alictibaar tusaalahaasaa jira ku cibro qaado waxaa ka mid ah taqriib اlmuraad wixii la doonayo oo caqliga loo soo dhoweeyo maalan shaygii lagaaga warramayey marka sawir lagaaga siiyo lagu dhaado waxaa laguu sheegayaa kanuu la mid oo kanuu la mid arki karayso waxa weeye waa waad ku qancaysa maalan qur jannada ayuu aada uga warramaa de waxaanaynu adduunka ku haynu tusaale inooga dhigaa tusaalayaashu waa kuwa ilaahay wuxuu uhi watilka alamhaalu nadribuhaa linnaas wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun tusaalayaasha san qur-aanka dhexdiisa samaynaya aan idiin yeelaya dad caqliluun baa ilaahay ka qaato fahma kii kale war caadiya ayuu qaadanaya watilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi lacallahum yatafakkaruun inay dadku fikiraan ay fahmaan tusaalayaasha ilaahay uu siinayaa mudan faa'iidooyinka tusaalayaasha waa kuwaas sidaasaana ilaahay uu inoogu dhiiriyey faa'iidooyinka waxaa ka mid a ah iimaanka qur-aanka ku bayaamiyaa sidan aynu arkayno waa tusaalihii iimaanka iyo tusaalihii gaalnimada fadeexaddii munaafiqa khayrkii dadka la ysugu yeedhayo gaalka iyo muslimkoo laba tusaale loo kala bixiyo haddaynu eegno tusaalayaasha qur-aanka halkaa iminka laga bilaabo ilaa suuratu taxriim koob iyo labaatan maal amiy koob iyo labaa koob iyo afartan baa koob iyo afartan tusaale ayaa isdaba yaala oo ilaahay dadka wax ugu iftiiminayo oo wuxuu u sheegayo ugu soo dhoweynayo koob iyo afartankaa tusaale waa koob iyo labaatan suuradood min suurati اlbaqara ilaa suurati taxriim marka meesha suuradda ugu tusaalayaal badanina waa tu suuraddan iminka aynu marayno ee suurat اlbaqara sagaal tusaalaa ku jira waxaan jeclay wakhti kooban si aad sawir fiican uga hesho inaan yar dul marno tusaalayaashaas halkan ilaahay laba tusaale u bixiye maaluhum ka maali اladii istawqada naara aw ka sayibin min الsamاء an yadriba maala maa bacuudaة famaa fowqaha wamaثل الadiina kafaruu kamaثali اladii yanciq maثlu الadiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili الlah maثaluhu kamaثali صafwaan wamaثlu الadiina yunfiquuna amwaalahum ibtiغaaءa mardaati الlah ayawadu aadhu ayawadu axadukum an takuuna lahu janna kamaa yaquumu اladii yatakhabadhu الshayطaanu min almas wa kuntum calىa shafaa xufrati min الnaar aayaddaasaa markaa aalo cimraan ay ka bilaabmaysa mahalu maa yunfiquuna fi hadihi اlxayaaةi اdunya waa aalo cimraan suuraة اlancaam baad gaadhay kamahali اladii istahwathu shayaaiinu fi اlardi xayraan suuraة اlacraaf mahaluhu kamahali اlkalb suuraةu yunus inamaa mahalu اlxayaaةi اdunya kama suuraةu huud mahalu alfariiqayni kaاlأcmى wاlasami wاlbasiiri wالsamiic suuraة الracd ilaa kabaasidi kafayhi ilى اlmaa أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها سورة إبراهيمna مثل الذين كفروا بربهم أعماaلهم كرناad saasaad usii wadaysaao marka kalena waxaa bilaabmaysa ضربa وضرب الله مثلا قرية وضرب لهم مثلا رجuلين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا رجلين iyo واضرب لهم مثل الحياة الدنيا فكأنما خر من السماء ضرب مثل فاستمعوا له مثل نوuره كمشكاة saasu baad u wadaysa marka intaasoo dhan wuxuuna inuga jeednaa un marka aad aayaadkaa marayso in aad fahamto xikmadda looga jeedo iyo waxyaabihii laga qaadan jiray amhaasha oo dadka had iyo jeer markuu qur u warramayo dee waxa ugu sheegaya caqligooda ay ku fahmayaan laakiin markuu tusaalahan siiyana ishii bay kusii fahmayaan taas intaa marka aynu kaga gudubno tusa labadan tusaale ee imika aynu soo aragnay midna dabka ilaahay ku shabahay midna roobka kaa hore waynu soo aragnayoo waxa iftiinka keenaya wuxuu ah iimaankii markii hore ay galeen waxa madowga ku keenayna wuxuu ah gaalnimada u baxeen kan dambe wuxuu ilaahay sheegay roob iyo madow uu leeyahay madowye uu leeyahay iyo onkod iyo hilaac iyo bahalkan hanqarhka la ydhaah iyo danab labadaba loo yaqaanaa dee kahrabaaga watee meelaha ku dhaco gubaba marka la eego nimankan munaafiqiinta xaaladooda maala madarkaa waxaa la mida qur-aanki oo dee siduu roobku u nooleeyo dhulka ayuu qur-aankuna quluubta u nooleeyaa ama islaamkuba qur-aankii iyagu mararka qaarkood waa kuwa wax ka sheegooo shubuhaad iyo medmadow ay ku furaan waa dulumaadkaa shubuhaad iyo medmadow male qur-aanku laakiin iyagaa si ay dadka uga firdhiyaan shubahaad iyo madmadow ku fura waa dulmaadka qur wuxuu leeyahay wacdi iyo waciid wacdigu waxa weeye bushaaro iyo badhaare dadka uu u yabohayo wanaagsan taasina waxa weeyaan maxay waa barqiga iyo hilaaca qur wuxuu leeyahy waciid iyo hanjabaad iyo huruuf loo eh, loo ballan qaadayo iyo halaag loo ballan qaadayo nimanka munaafiqiinta iyo gaalada kaasina waxa weeye maxay waa sawaaciq danabkaa wey marka munaafiqii kolkuu qur-aanku wacdi iyo wanaag sheegaya wuxuu sala wallahi adna waad shahaadato waad ku jirtaa oo adigan muslimkii dhex socda ayuu odhanayaa marka waciidkaasi uu yimaadee munaafiqiinta la fadeexadeeya intaasoo aayadoodoo tilmaamahooda dhigdhigaya ay soo degaanna sida suuratu tawba oo kale iyo halkan aynu imika marayna iyo suuraddan markaana wuu naxayaa sida u naxo qofka had iyo jeer danabka iyo hanqarkaasi uu ku soconayo marka waxay isku dayayaan waciidkaa iyo fadeexaddaa munaafiqu inta ay so socoto aayaadku ka warramayaan inay u dhagooleeyaan suuratu atawba akhirkeeda waxaad arkaysa iyagoo xadradii nebiga ama majliskii nebiga fadhiya calayhi salaatu wasalaam oo nebiga meel la fadhiya ayaa markuu qur-aanku dhammaaday wuxu odhan jireen maadaa qaala aanifan horta goor dhaweyd muxuu akhriyaya hadda meesha way joogeenba marka taasi waa u dhagoolaynta ay sawaaciqda iyo danabka qur'aanka ayay iska dhagatirayaan marka waxay u yaqaanaan culamaa lbaliiqa culamaa lbalaaqa atashbiihu اtamhiili baa laha tashbiihu tamhiili marka nimankani xaaladda ay leeyihiin iyo xaaladaasaa la isku shabaha roobka iyo intaa uu wato waxaa la mida ah qur-aanka iyo inta uu wato marka natiijada ka soo baxdayna waxa weeye qur-aanka kariimka ah iyo khayrka uu leeyahay kama faa'iidaysanaya munaafiqii laakiin halaagaasuu kala kulmaya aw ka sayibin min asamaa'i waxaad ku shabihi karaysaa roob xagga sare biyo xagga sare ka soo da-aya waxa la yhaha wixii kaa sarreeya fiihi dulumaatun wa racdun wa barqun roobkuna gudcuryaal buu wataa iyo onkood iyo hilaac yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim farahooday dhagaha gelinayaan kole waa intan u horeysa xubnaha yaryaru min asawaaciqi xadar almowt danabkaa iyo hanqarkaa dhacaya daraaddii oo geerida ka cabsanaya wallaahu muxiidu bilkaafiriina ilaahay gaaladu koobay bushaaradaa qaata wey dad badan baa gaalku wax weyn uu la yahay uga cabsada markaa wallaahu min waraa'ihi muxiid ilaahayna gebigoodaba wuu koobay marka hadduu ilaahay qalbigaaga ku weye gaalku qalbigaaga ku weynaan maayo ilaahay baa dhan walba ka koobay isaga uun magan gal gaalkaad ilaahay ka magan gelaysa oo shaydaankaad ka magan gelaysa oo sharwadeenkaad ka magan gelaysa ilaahayna waa kugu filan yahay wallaahu haalibun calaa amri hilaaca isaga ah yakaadu lbarqu yakhdafu absaahum absaarahum kulamaa adaa'a maasha lahum mashow fiih wa idaa adlama calayhim qaamu hilaacaas wuxuu dhowaanayaa inuu indhaha qaado inaad u fiirsatay mooyaane marka hilaac walalalacu idhaahdo adigoo madow ku jiray mudda anaad waxba sii arkaynin oo indhuhu kuwaxaysbayaan oo shucaac kaa duulaya sidaasoo kale weeyaan oo qur-aanka kariimka ina dhibkaasuu ku hayaa munaafiqiinta aad bay uga naxayaan markuu hilaacaasi baxo waa yaro dhex soconayaan marka muslimka loo bushaareeyo waxay is malaa ku jirtaan idinkuna way way ku yar bushaaraysanayaan marka la kala saaro muslim munaafiqna ee qur-aanku kala saarana waa idaa adlama calayhim qaam markaasay quusanayaan labadaa xaaladood baa la isku shabahaya walow shaa allahu la dahaba bisamcihim wa absaarihim ilaahay awooddiisu way badan munaafiqii munaafiqna isaga unbaa ka dambeeya hadduu doonayo indhahan ay wax ku arkayaan iyo maqalkaba uu ka qaadi lahaa wuu dhegatiri lahaa oo wuu indhatiri lahaa hadduu doonayo qayb kale aynuu sii gudubnay munaafiqiintii tilmaamoodii saddex iyo tobankaa aayadood bay ku dhammaadeen wixii ay sameeyeen maa facaluu wamaa fuciluu waxay faleen iyo wixii lagu falay soo aragti iyaaka wanifaaq markaa waxaa cudurka la idhaahdo nifaaq iska ilaaliyo ka feejignow yaa ayuha nnaasu buu ilaahay dhidadow ucbuduu rabbakum ilaahayna caabuda aladii khalaqakum ilaahii abuuray wاladiina min qablikum ummadihii ka horeeyeyna abuuray lacalakum tattaquun waxay u dhowdihiin inaa ilaahay ka cabsataan subxaanaه wa tacaala aladii ilaahay caabuda jacala lakum اlarda dhulka idinka dhigay firaashan gogol wasamaa samadii sarraysayna wuxuu ka dhigay binaaan mid dhisan waanzala min asamaa'i maaa xagga korena ilaahay biyuu ka soo dejiyey subxaanah fa akhraja bihi biyihii wuxuu ku soo saaray xagga sare uu ka soo dejiyey min ahamaraati midho oo dhan risqan lakum iyadoo idiin tahay maxay arsaaqadiiya waxaa dheefsataan oo cuntaan midhahaasa arsaaqadidiina falaa tajcaluu lilaahi andaada ilaahay ha u yeelina ilaahyaal iyo waxyaaba aad la caabudaan wa antum taclamuuna idinkoo garanaya inaan ilaahay cidina wehelinin cidina wax la yeelan karin baaqa baa ka dhacay yeedhmadaasi ilaahay wuxuu u yeedhayaa waa khalqigoo dhan gaal iyo islaam iyo wuxuu abuuray yaa ayuha annaas jinkiina waa soo gelayaa yeedhmadaa inkastoo dadun lagu tilmaamo amarku ilaahay siiye waxa weeye ilahayna caabuda marka insaankii waxaa loo abuuray cibaadada wamaa khalaqtu اljina walinsa ilaa liyacbuduun jiniyinsi umaan abuurin buu ilahay wax kale inay caabudaan mooyaane marka dadka had jeer ilaahay caabudaa waxay garteen sirtii nolosha dadkaan ilaahay caabudine mabay garanba waxay u nool rabbakum rabbinimada ilaahay uu inoo idaafeeyey idaafadaas waxay tilmaamaysaa inuu xaq u yeeshay cibaado dee ku abuuray iskamaad abuurmin hooyadaa iyo aabbahana kumay abuurin ilaahay baa ku abuuray subxaana wa tacaala am khuliquu min gayri shayin am hum اlkhaaliquun am khalaquu الsamaawaati wاlard bal laa yuuqinuun saddex mid un bay noqon lahay inaad is abuurtay iyo in cid kale ku abuurtay iyo inaad ilaahay ku abuuray iyo inaad iska abuurantay waa afartaa midun saddex ma jiraan cid kale hor ilaahay ahaynoo ku sheegan karta ama odhan karta anigaa dadka abuura ma jirto namruud baa isqaadqaado yihi qoraxdaasaan ka taliya in yar buu kusoo fashilmay marka cidda maanta tidhaahda warshadaydaa dad soo saartaa dee horeyba ka fashilmaysa qof odhan karaya anaa wax abuurayna ma jiro ka yidhi waan iska abuurmayna alcadamu laa yuujid waxba la-aani waxba ma keento saddexdaa kale markay hadheen waxaa soo hadhay inuu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala jubayr bnu mudcim aayaadka aynu akrinayna suuratu duur ku sugane arrimahaas barbar dhigaya qofka caqligiisa qancinaya oo aayadahay qanciyey buu le soo jiitay sabab ahaa inaan islaamo rabbakum haddii cibaado un cid aad caabudaysa rabbigiina caabuda aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun idinkii dadkii idinka horreeyeyba ilaahay baabuuray marka rubuubiyada ilaahay waa inay raacdaa uluuhiyada ilaahay oo aan la kala reebin oo aan la odhan rabbi oo adaana abuuray laakiin cid kale aanu caabudayna ma qabata ilaahay subxaana wa tacaala labadaasu israaciy aayadda u fiirso mar haddaad ogoshay inuu ku abuuray cid kale ha caabudin cibaadadu amarada iyo midhaha leedaa waxaa ka mida ah, lacalakum tattaquun inaad cabsataan cibaado taqwo laga waayo dee cibaado ma ah haddaanay cibaadadaadu wax taqwa ah lahayn cibaado noqon mayso waxaa jira muqaabalo cajiiba ah, ayaa halkan ka muuqanaysaoo ah firaasha alarda aلsama firaasha binaa waa fasaxad iyo balaaqadu leeyahy qur-aanku waa ereyo iska hor jeeda oo si cajiiba ah isu qaabilsan awoodaha ilaahay kugu abaabulaya inaad keligii rumayso waxaa kamida cirkii cirkiibuu ka soo dejiyey xaggii biyo wuxuu ku soo saaray maxay midho aynu cunayno adigu ismaad abuurin tan labaadna waxay kuu sheegaysaa arsaaqadaadana maad abuurin oo ma haysi maxaad meel kale ugu kici markaa ilaahay intuu ku abuuray ku maamulaya haddana waxaad afka ku guraysana isagu ku siiyey falyandur اlinsaanu ilaa طacaami annaa sababna almaaa saba ilaa aakhir اlaayaat bal qofka bani aadamkii wuxuu ku nooliyun ha eego iyo cidda samaysay iyo noocyadu leeyahy falaa tajcaluu lilaahi andaadan waantum taclamuuna waxay kuu tilmaamaysaa ilaahay sanamyaal iyo waxaa la caabudaan ha u yeelina idinkoo garanaya oo arkaya oo ogsoon inuu keligii yahay dee ma ilaahay inaad la caabudo midaan waxba abuurin oo ku arsaaqayn ilaahaan labadaa abuurna haynin arsaaqadna hayn waa maxay ilaahnimadiisu waa midaan jirin saasuu qur-aanka ah ilaahay dadka ugu qancinayaa subxaanahu wa tacaala wa hada ma aquuluhu astaqfir wallahu subxaanaه wa tacala الحamdu لله والصلاaة والسلام على رsuuل الله وعلى آله وأصحاaبه ومن واaلاة اللهma انفعna بma علمتna وعلمna علما ينفعna وزدna علما أmا baعd waa suuraة البqرة iyo tafsiirkeedii aayadda saddex iyo labaatan qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxu uhi subxaana wa tacaala wain kuntum haddii aad tihiin dad yahow fii raybin haddaad shaki kaga sugan tihiin mimaa qur'aankii ama waxyigii nasalnaa calaa cabdina addoonkayaga aanu ku soo dejinno nebi moxameda fa'tuu waxaa keentaan bisuuratin suurad keena min milihi qur'aanka la mida ama min milihi nebiga oo kale nebiga mid la mida ka keena wadcuu shuhadaa'aku wadcuu waxaa u yeedhataan shuhadaa'akum goobjoogayaashiina shuhadadu markhaatina way noqdaan halkan laakiin waa kuwa acwaanta ah idin saacidaya ee idinka saacidi lahaa quraan aan samaynta haddii qur-aan samaynta cid idinka saaciddo helaysaanna u yeedha min duuni illaahi kuwaasoo aan ilaahay inta ka sokaysa aad sheeganaysaan in kuntum saadiqiina haddii aad run tihiin kuwa run sheegaya in lam tafcaluu haddaydan sidaas samaynin oo qur-aan keeni kari weydaan walan tafcaluu samayna kari maystaan weligiin eh fattaqu naara naarun ka cabsada oo iska ilaaliya allatii naartoos naartaasoo waquuduhaa waxa lagu hurinayo ee lagu shidaya annaasu dab dad uu yahay walxijaaratu iyo dhagaxaan uciddat waxa loo diyaariyoo loo meel dhigay lilkaafiriina gaalada sidaasay tahayoo ilaahay xaqiisa iyo cibaadadiisa waxaa ka mida waxyiganoo laga guddoonto hadiyaddii iyo hibadii u weynayd buu keenoo qur-aanka ah deeqdii u weynayd wey waa kalaamkiisi kalaamkiisii wey marka kalaamkiisaasuu ilaahay ina faray si uu inoo hago oo inoo saxo waynu u baahanoo kama maarmi karnee inaynu ku dhaqannaynu ilaahay ka qaadano subxaana wa tacaala cidda ka shakisa buu markaa ilaahay dood u soo dhigay oo ula dooday ama qancinaya ama taxaddi car weeye taxadigu car waxaa keen ilaahay iyagii buu la hadlay gaaladii iyo mulxidiintii iyo mushrikiintii isku wada dar mid ilaahay ma jira midina qur ma jira midina ma keenin midina ma karo haddaa ka shakisan tihiin qur aanu ku soo dejinnay addoonkayaga oo leedihiin isagaa samaystay bal idinkuba keena haddii lagu dhaahdo waxaa iyo waxaa balcarkeen taxadi baa loo yaqaana af carabiga waa dhaabad waxaa saanku hordhiga cardhaqaaji oo dhan isaga riix marka icjaaz iyo taxadi waa mucjis qur-aanku ku daalinaya macnaha aanad keeni karayn waa mid sidoo kale taxadi kugu ahoo ku hor inaad isagoo kale keento marka icjaaska qur-aanka kariimkaa intaynaan horta halkaas dhaafin mowduucii cibaadada ayaynu wax yar ku noqon lahayn cibaadadu waxay leedahay midho ayay leedahay midho cibaadadii noocyadeedii kala duwanaa waxyiga raacidiisu ay ka midahay waxay leedahay midho aynu ka goosanayno midhahaasoo runtii inaguba aynu u baahannahay intaan midhahaa la gaadhin iyo dheefta inoo leedahay waa xaqii ilaahay oo aynu fulinay subxaana wa tacala cibaado saddex bay ka koobanta inaad ilaahay xaqiisa siiso naftaadana xaqeeda siiso ummaddana xaqeeda siiso qof kastoo bani aadamkan jooga xuquuq baa laga doonaya iska soco oo iska cun oo iska dhaqaaji maaha laakiin qofku wuxuu abuuran yahay liyuxiqa alxuquuq xuquuqda laga sugaya xaqiijiyo si isaguna xaqiisa u helo xuquuqdana waxa u horeeya ka ilaahay oo xaq walba ka horeeya naftaadiibaa xaq la siiyey oo iyaba waa ammaano cid walibana aq bay leedahay xata axayawaan baa aq ugu leh marka xaqii ilaahay ood fulinayso way cibaadadu sideedaanay u tahay qaay ah ujeeddo la raadinayo marka aad cibaadaysanayso ha u cibaadaysanin inaad adigu wax ku hesho abubakr buu ilaahay ammaanay wamaa liaxadi cindahu min nicmati tujza ila btiqaaءa wajhi rabbih اlaclى ilaahay wejigiisa iyo raali noqoshiisu doonaya cibaadadu waa tambiihun daa'imu lilinsaan waa midhaha aynu ka qaadanayno cibaadada macnaha aynu waxyaaba aynu cibaadada ka faa'idaynayno ka faa'iidaysanayno waa baraarujin oo qofka bani aadamkii haddii aanu cibaadaysanaynin waa kaafil cibaado walood u dhaqaaqdaaba way ku baraarujinaysa kulli baad madaxa la gelaysaa waad daboolmaysaa meelaad maraysa isgaran maysa haddaad cibaadada ka tagto waa tadkiir lilinsaan waaqimu salaata lidikri walikulli ummati jacalnaa mansakan liyadkuru sma allah aqimu salaata lidikri wuu baraarugayaa qofku waa qof fatinahoo maskax furan oo soo jeeda oo xayaatadiisu saciida cibaadada midhaheeda waxaa ka mida waynu ku xorownaa waa taxriiru lilinsaan oo waxuu ka xoroobayaa wixii uu ciddii kalu caabudi lahaaba hadduu ilaahay caabudi waayo waa hubaal inuu cid kale caabudayo wuxuu ka xoroobayaa fulaynimada iyo bakhaylnimada iyo didmada uu qofkii didsan yahay iyo dulliga iyo akhlaaq xumada ina salaata kaanat cala lmuminiina kitaaban cafwa ina salaata tanhaa can اlfaxshaa'i wاlmunkar salaaddu foolxumada iyo dembigay kuu diidaysa cibaadadu waa faa'iidooyinkeedu aad bay u badan yihiin kuwaasaa ka mid a ah. aynu soo noqonno qur kariimka ah iyo taxadigiisa ama siduu had jeer qofka bani aadamka ah ugu caddaynayana cidila cidina la iman karayn gaaliyo islaam hunaaka maraaxil litaxaddi fi lqur'aan qur-aanku marka uu addoommaha ku hor joogsanaya ee u caddaynaya inaanay keeni karaynin mid isaga la mid ah marxaladuu mariyaa ama aayaduhu siyaabo kala duwan bay dadka loogu adkaynayaa loo leeyahay bal qur oo kale keena siyaabo dhowra mar ilaahay waxa uu tilmaamay in hadday isu wada tagaan khalqigoo dhammi jinkoodii insigoodii gaalkoodii islaamkooda ama noocyadooda kala duwan inaanay qur'aankan oo kale keeni karaynin qul lain ijtamacat اlinsu waاljin calى an yaatuu bimili hada اlqur'an laa yaatuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdi dahiira jin iyo insi hadday isu tagaan oo iswada caawiyaan midka aftahana iyo mid falsafad yaqaana iyo mid walba isu yimaadaan oo xataa jinka qarsoonna kaashadaan lama iman karaan buu ilahay qur-aankan oo kale waa isagoo isku dhammaystir mar kale wuxuu ilaahay tilmaamay haddii boqol iyo afar iyo tobanka suuradood ay kari kari waayeen bal inay tobanuun isku dayaan soo aayaddaasina jirto qul faatuu bicashiri suwarin milihi muftarayaat bal toban suuradood oo idinku soo nabnabteenuun oo isku soo hagaajiseen oo oo kale a keena taasina way suuroobi weyde tan iminkaa imanaysa halkana maxaynu haynaa faatuu bisuurati min mili suurad keliya keena suuradeebaa qur-aanka u yar ina acdayn bal ina acdayn oo kale isku daya kuwii had jeer nebinimada sheegan jiray musaylimatulkadaab iyo qaar badanoo nebinimo sheegtay qaar baa isku dayay oo bal waxaanu samaynaynaa qur-aan qisadooda waad akhriyi iyo kii jooge ka warinaya saaxiibkii habaa yidhi waryaa wartan socon mayso war nacnacdaadaas waa nacnac nacnacdaada iyo dhataqlayntaasa inaga socon mayso wallahi in aanu kaa aad samaystay kii muxamed la mid aha inay naga daa inaan ku fashilmin almuhim waa arin cajiiba wey ilaa yowminaa haada cid taasoo heshay ma jirto waa arin weyn oo caddaynaya waxaynu ilaahay xaggiisa ka yimi subxaana wa tacaala haddii maraaxilka taxadigu kaa yahay wa hunaaka anwaacu lilicjaaz mucjisnimada qur-aanka iyo inuu iyo mid cajiiba wax la midi aanu jirin noocyay leedahay aada u fara badanoo dee fani dhan baa jiro oo la yidhaahdo fanulicjaaz oo kutub laga alifay oo horaysiyo dambaysaba noocyada icjaaska waxaa ka mida mucjisnimada qur-aanka alicjaaz اlbayaani walicjaaz اlcilmi walicjaaz اtashriici walicjaaz اlgaybi dhinaca markaad ka egta bayaanka iyo balaaqada qur-aanka iyo siduu wax u cadcadaynayo dadka had iyo jeer luqada carabiga yaqaana way salimeen way isdhiibeen way isdhiibeenoo waxay idhaahdeen cid keeni kartaa ma jirto taa haddaynu caawo o dhan islaamo muxaadaraad istinaano ka galanaan icjaaz ulbayaani waad la yaabi oo lagama dhammaan karo waxaan arkaya sheekh baa wuxuu fasiraya waa in yaroo kooban nebi nuux baa ilaahay uu ka warramo wuxuu idhi fa labitha fiihim alfa sanaةi ilaa hamsiina caama nebi nuux qoladiisii wuxuu dhex joogay kun sano oo konton la ayuu dhex joogay markaa waxay leeyihiin ereygaa sana meeshaa uu dhacay caam ma geli karo halkaa caam uu dhacayna sana ma geli karto oo ereyga sana waxaa loo isticmaalaa bay yidhaahdeen in tiradan bisha shamsiga ah ayaa loo isticmaalaa qoraxda sana waxaa kaloo lagu tilmaamaa abaaraha labaduba wax macruufa wey caamna waxaa loo isticmaalaa sanadkan dayaxa in lagu tiriyo waxaa kaloo loo isticmaalaa maxay barwaaqada markaad usii dhabo gasho nebigani muddo dheerna wuu dhex joogay muddo kululna wuu dhex joogay wey ilaan qamariga iyo yamaa dheer shamsiga qamarigaa waxaa dheer shamsigaa fara badan marka sanado fara badan oo sidii abaarta u kululaabu dhex joogo intuu ka maqnaana waxay ahayd sanado kooban oo kuwa qamariga lamida mid barwaaqana ah labada erey isma bedeli karaan waa tusaale un icjaaska cilmiga ahina maanta cilmigan tajriibiga ah ee gaaliya islaamka dadku ay diraaseeyeen ay baadheen xaqaa'iq cilmiya baa jira oo qur-aanku uu hore uga sii waramay oo maanta cidda firi karta aanay jirin oo gaaladu markay ogaadaan inuu qur-aanku ka waramayo waxaanay gaadhayna tijaabada ah ay qaarkoodna ku islaamaan qaarkoodna yaabaan oo isdhiibaan qaarkoodna markay ogaadaan qariyaanba waxaa ka mid a ah cilmi xaqaa'iqa la xidhiidha cilm alajinna cilmiga had iyo jeer ilmaha marka uu caloosha ku jira iyo qur-aanku siduu uga warramay iyo tijaabadan casrigiina sida u waafaqday ixjaaskii tashriicigahaaba isaguna la midoo xagga sharci dejinta sharci la dejiyo addoommo loogu talagalo oo hago oo saxa oo dantooda ah oo kan lamida lama soo heli karayo wax macruufa weeye taasina laakiin dee waxaa calaf go-aya cidda weydaarati taasi saluugta alicjaaz ulgaybi baa jira waa qaybaha icjaaska ee qur-aankan kariimka ah ayuu ka mid yahay qur-aanku wuxuu ka warramay wax maqan oo siduu u sheegay buu u rumoobay oo loo arkay taasina aad bay u badantay oo mid walba insha allah markaynu halkiisa marayno ayaynu xusi doonaa waxyaabo maqan oo ama quluubta dadka ku maqan ama aan weli dhicinba ayuu qur ka sii warramay sidoodii baana loo arkay waa kii lahaa calayhi salaatu wasalaam abubakar sidiiq sharad kula gal aliflaamim gulibat اruumu fii adna alard wahum min bacdi halabihim sayaglibuuna fii bidci siniin sharad la gal sidaa ilaahay uu sheegay qur-aanku in nimankaa romanka ama reer room ay ka guulaysan doonaan nimankaa reer eeraan sidii muddadii markii hore lasoo dhaafay uu sharadka la dhigtay muddadii labaad bay ku hirgashay riwaayadii saxiixahay siday tilmaamaysa fain lam wain lam tafcaluu fain lam tafcaluu walan tafcaluu fataqu nnaar haddii intoo isku daydeen hadda samayn kari weydeen dibna u samayn maysaa lantu waa abadiya walan tafcaluu waana jumla muctarida jawaabta shardiga horena waxa weeyaan fattaquu الnaar fain lam tafcaluu walan tafcaluu fataquu الnaar fain lam tafcaluu haddaydaan samaynin qur-aan samayntaasi idiin suroobi may idiin suroobi weydo walan tafcaluu samayna kari maysaan mustaqbalka ee waxa idinla gudbani waxa weeye fattaquu الnaar waa naarun iska ilaaliya arsidan waa ku naar mudanaysaane idinkoo qancoo arkay qur-aanka wax lamid inaanay jirin inaa haddana kusii dhiirataan xumaantan dhibkeeday leedahay naarta ka cabsada allatii waquuduha annaasu walxijaara naartiina ilaahay uu ka warramayo waxaa lagu hurinayaa xaabada u ahay waa dad iyo dhagaxaan talow dhagax maxaa loo doorto laba dhagaxba uu noqonaya dhagaxaantani dee kulaylkay ka qayb yihiin bal dhagax kululaaday u dhowow uu ku diiranba dhagax imika kululoo sidaa u kalaya haddaad biyo ku shubto baasha sawnada la ydhaha soomaaliya sawnada sawnada waxa wey marka qofka la kululaynayo dhagaxaan kulkululba halkan la dhigaa agtoodana qofka waa la fadhiisinayaa ninkii galay wuu arkay dhagaxaasunbaa biyo laguu shubaya oomiga ka soo baxa ayaa dhididka kaa dhammaynaya kulaylkaasuu leeyahay dee qalalkana waxaa ugu wacanba biyo yaraanta inta inkastoo qolada kimistrawga ay dhaan dhagaxa laftiisa dee biyo waa kusii jiraan haba yaraadeene haddana biyihiisoo yaraa yar daraadeed baa ugu wacan inuu kulaylka qayb noqdo ka qayb noqdo dhagaxa waxaa kaloo ka mid ah dhagaxaantii adduunka ay caabudi jireen iimaan lawayaashu bagwaanadoodi sanamyaasha casrigan hindidu ay caabudda yidhahdaan bagwaan markaa dhagaxaantii noocaaha ilaahyaasha u yaqaaneen baa la soo ururinayaayo si duligu ay isula duloobaan baa naarta lagu wada urinaya caabidkii iyo macbuudkii kii wax caabudaya dhag wuxuu caabudaya halkaasuu ilaahay ku ururinaya subxaana wa tacaala marka sidaa cajiibka abaa ah qur-aanka kariimka ahi uu dadka wax ugu iftiiminaya oo ugu bayaaminaya iijaasulbariici baa la yidhaah qolada bayaanku ayay u yaqaanaan fataqu naar waxay intaasi macnaha u taagan tahay wax fara badan fara badan faadaas waxay u taagan tahay haddii aa aragteen qur-aankii inuu xaq yahay hadii aa keni kari kari weydeen mid lamida inaad timaadaan ina inaad la timaadaan haddaba soo islaama oo ilaahay ka cabsada naartana ka cabsada waxaasoo dhan ba ayaa intaasaa lasoo ururiyo lasoo kooba wallahu subxaanaه wa tacaala alam